marka dikrka waa masdarun udiifa ilaa faacilihi waxaa kaloo mafcuulka qiila waxaa layidhi afara-ayta bal iga waran iisheeg in kaana hadduu yahay fii akii walaalkay ma aquulu waxaan dhahayo qaala wuxuu yidhi in kaana fiihi maa taquulu waxa aada leedahay haday kusu in kaana hadduu ahaaday fiihi isaga dhexdiisa maa taquul waxa aada leedahay haddii isaga uu ku sifaysan yahay faqad iktabtahu waad xamatay wain lam yakun haddaanu ahaynna faqad bahadtahu ninkaa isaga waa ku been abuura waa ku hanfariyootay waa ku been abuuratay akrajahu muslim xadiidkan wuxuu noo tilmaama xan waxa ay tahay xanna maxaa la yidhaahdaa walaalkaa waxuu nacaayo asagoo maqalnaad ka sheegtay ka marka hadduu ku sifaysan yahay taasaaba xanti ama ah laakiin wax uunan ahayn hadaad kusii been abuurato waaba been abuur waa buhtaan waladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan waisman mubiina taas aa darantaa wacanhu qaal waxaa laga wariy sna abi hureyra qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama qaala inuu abu hureyra yidhi qaala rasul lah sal l salam laa taxaasaduu ha isxasdinina taxaasudkuna waxaa weeyaan tamanii dawaali nicma tamanii zawaali nicmati lgeyr qof kale oo walaalka muslima nicmadiisa inay ka duusha aada tamaninayso walaa tanaajashuu beeca ha isku eriinina idinkoon dan ka lahayn waxaas inaad gadataan aydnan rabin najshiga waa soo marna walaa tabaaqaduu haysu carooninina bukdiga iyadana waxaa weeyaan in laysu caroodo waa la reebay laakiin bukdi diini jiro gaalada masala in si tamaama loogu caroodo wabadaa baynana wabaynakum alcadaawatu waalbagdaau abadan xataa tu'minuu billahi waxda weligeen anagaas nacabna col iyo nacayb iyo bukdigaa naga dhexeeya ilaa aada ilaahay keligiis ka rumaynaysaa soo ma garana bukdi marka waxaa jira ilaahay dartii in laga caroodo qof dembi samaynayo faasiqa mubtadica ah, iyaduna way jirtaa oo bukdigaasna xadkiisa u leeyahay oo bukdiga gaalka iyo bukdiga faasiq ama mubtadica aad u qabto inay isku mid noqdaan maya lama rabo kan waxaa weyaan nooc wala-abu kugu leeyahay muslimkaa kaasna waxaa wey wax wala-aba kugumaba lahay ayb meeshaan marka walaa tabaaqadu ibnu rajab jaamic culum alxikamka sharxiisa aad ha ah looga akriyo wuxuu yidhi mar hadday dadkii muslimiinta diinta masaa'il kamida isku qabsadeen oo khilaafkoodu ou batay yaa waxaa muuqatay yii oo soo baxday qolaba qolada kale inay leedahay anaga ilahay dartiisaan ugu caraysannahay kuwa kalena naga ilahay dartiisaan ugu caraysannahay hadda muslimkii ilahay dartiisa isugu caraysan yahay markaa taas marka wuxuu leeyahay marka iyadu bai nooc baqii a ah baa ku jiri kara mararka qaar wuxuu tilmaamay weliba uu sheegay haddaad u fiirsato ood u dhabagasho dadka qaarkood wax ay u caraysan yihiinba waxaa weeyaan nin isaga oo u maleeyo inuusanba gefin nin caalima oo u maleeyo inuusan gefin ama uusan gefsanayn ayaa masalan ou nin ku takdhia xugmina ku gefnimo xugmina markaasuu leey mar haddau shiiqaygii ku gefnimo xugmiyey biso aniga ninkaan waa u caraysana caradii noocaas ahayd oo tacasubka ku dhisnayd ayuu bukdun lilaahi ka cabira waa bukdun lilahi ilahay dartiisa uga caraysana walidaalika waxaa laga yaabaa sheekiina inuusan dhihin aniga io caro inuusan dhihina laga yaaba isaga wuxuu sameynaya marka sheekii dembi male asaa dembi walidaalika sheekhulislaam ibnu taymiya waxyaabaha uu tilmaamay dadka mucalimiinta maaha inay ardayda taxazi u yaalaan maaha oo ay intay xisbiyaal ka dhigaan ay yiraahdaan haddaad keyrkii wax ka dhegaysato aniga waa waa kaas markaas koox koox kooxdaana marka ay ay iyadu mabda wadato sheekh kale ardaydiisa iyo iyaduna marka ayna is arki karin naam oo buqdi halkaa marka culimadii markaas ay dadka axzaab ka kala dhigaan lama ogolataa marka soo garan oo dadkaan waxaa la rabaa inay dad lilaahi ahaadaan aan laysku gardaroonin ilaahina laga wada cabsado imaamu dahabi sir claami nubalaga abu nucaym alasbahaani iyo ibnu manda xurguf ka dhexaysay ayaa labadoodii arday labadoodii yani labadii xer ayaa yani carada ay ku fogaatay heer ay islaayaane midiye iskula soo baxaan sooma garani nin ayaa inti istaaga wuxuu yihi xalqadii ibnu manda dhamaatay tii abuu nucaymaa jirto nimankii marka ibnu manda taageersanaayo midyahooday la baxeen imaamu zaahir marka wuxuu yihi dadkan ahlu xadiis lama dhihi karin kuwan oo kale sababto waxaa weeyaan dad oo sakiimo iskula baxayo yani wax fiican maaha akhlaaq fiicanna ma aha sooma garan marka waxaa weeyaan muhiimadu dadka in axzaab laga dhigo aniga adaa darsigayga timaado haddaan kugu arka darsi kale isjir qoladaasa kamid tahay ani bis kan kalena uu yii ani adaa darsigayga eh, adaa darsi hebel tegays ana ha imaan waxaas wax fiican ma aha allahuma de qof mubtadica haddii bidcadiisana weliba eh, la yaqaano iyo qof yaqaano imaam culamo ah bidcadiisaasna ninkaas looga baqayo ardayga in la yidha war ninkaas iska ilaali anugoo ku naseexayna taas iya marka waa taas amaa bukdiga intiisa badan baqigaasuu ku dhisan yahay marka adigu baxsi fiican ibnu rajabaa ka qoray jaamic culuumka ha laga fiiriyo hana la akriyo almuslimu muslimka akulmuslimi muslimka kale walaalkiis waaye laa yadlimuhu ma dulmiyo muslimka muslimka kale walaalkiis ma dulmiyo inuu dulmi ku sameeyo maalka ka dhaco ilmaha ka dhaco ilmaha dilo oo wax ku dhufta lama rabo naam haduu dulmiy marka walaaltinimadood ma go- ma go-eyso dulmiyo xataa sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay qofka muminkaa walaalkaa wa wain dalama kaaba ku dulmiyo walkaafiru gaalkana cadow adiga kuu yahay wain acdaaka hadduu doono waxaa ku siiyo soo ma garani jacaylka iyo nacaybku wuxuu ku dhisan yahay laa ilaha illa allahu maxamedun rasuulullah ee kuma dhisna lacag kuma dhisna lidalika dadkeena in badan oo kamida muslimku anaga maxau noo qabtay kuleeyihin dhaalada wax noo qabato kan samayso oo ayaga dhanba marka waxqabad oo walahooda ku dhisan lacag iyo badar dhiso ku dhisan oo weliba laga cadaalad sameyneyni dadka muslimiinta maalin walba ku taageerayo wax ku siinayo aad intaad xaqirta haddana waxba ima siiyaan tiraa iyadoo ay dembi tahay xataa haddaynan ku siinin ayaa muslimnimadooda iyo walaaltinimadaaga aynan inay ka go-do aan la rabin maaa naga galaa carab maxay noo qaba ilaad waa maray carab maxay noo qabatay xabashina waxay noo qabatay waa la ogyahay war ma nin marin kasii dhigtay oo ardulxabash int inta ka tegey ethoobiya kasii dhigtay marin ma waxaa laleeya ethoobiya waxay noo qabatay anaga waxay noo qabatay qofka weliba soomaaliga ethoobiya marinka kasii dhigana etoobiya dhan ku qabta sababtoo a ah lacagaha adag ee loo soo diraayo oo meesha uu ku cunaayo dalkoodiyay geli lacagta meeqo sarooday ka dhisteen meeqa waxay ka samaysteen meeqo ganacsi ay ku qabaan soomaalida marka la fiirinaa keliya etoobiya xabashi anaga saaan loo sameeyey ummadda ay gumaysato oo ay canshuurta ka qaadanayso ka waran ummadda ay dhulkooda ku gumaysato oo ay canshuurta ka aruurinaysa ka waran weliba canshuurtooda iyado canshuur canshuur xataa ma ahan dadku u siman yihiin meelaha dadka soomaalida oo kale ay gumaysanayso canshuurta ay ka qaadayso jizye waay jizya jibira dhahaa jizyayna u jeedaan xoogaa looga qaadaa qofka iyo isagoo weliba saakir oo duleysana laga qaadaa marka nimanka dhulka dhulkii dad islaamka dhulkoodii haysto ku gumaysanayo calaa madax lacag uga qaato in la yiraah marka anaga nin naga tegayaa etoobiya adis ababow ka dhoofay waxay noo qabteen la yirahd taasoo kale marka waa saaqidnimo waa dad saqa ah kuwaas dad inay hogaamiyaan lama istaahila min fahamkiisu intaas la eg yahay xaday hogaamin jiraan marka waa ogtay dadka qaarkood inay leeyihiin yani e, carabta iyo waxay isku mitaalayaan iyo xabashadaas oo ay gaarsiinayaan marka ayago raxiim waa inay dhahaan xabashada yaa raxiima carabtana waa jaxiim ay ku leeyihin kuwaas marka ayagaa umada jaxiim ku ahay ilaahayna umada waa ka qabta waa kuwaanaa ayagaa ummadoodii jaxiim ku ahaayeen maxay carab ka sheegayen marka marka ummadda xaafidas inay isku noqdaan horta caynulbasiira inay wax ku feeriyaan nin isagiiba ummadda halkaas uga dhegay inuu yiraa carab inta kuusoo duushay may dhib kugu haysaa weliba qadyada soomaaliya carabtu dad walaalo ah camal ay ka yihiin sida xaqiiqadan carab faragelinna kuguma hayso ee dhibna kuguma hayso allahuma yamantaasa hadda beryahan dambe waxaas ma banaan amaa aktar duwal carab dhib anaga naguma hayo wanaag unbay noo hayaan war warmidooba aan waxdinsiinayba taagan yihiin laakiin xabashiga intaas intaasoo sano kuman boqolaal sano ilal aana yani dhibkiisa oo muuqdo in marka la yiraahdo anaga iyo carab iyo ayaga waa noo sameyn bal ayagaa fiican waa nifaaq munaafiqnimo walaa yakduluhu garabkiisa kama baxo walaa yakduluhu khudlaanku waxaa weyan garabka bixida ninka muslimka isagoo hiil kaa filaayo inaad u garbiso isagoo kaa filanayo inaad ka dhaqaaqdo ood garabkiisa ka baxdo khatar waay marka xaqa muslimka uu kugu leeyahay hadaad aragta nin muslima meel lagu dilaayo ama dhibaato loo geysanayo inaad u hiiliso cadowgiisa aad kaga heliso walaa yaqduluhu ma hoojiyo oo garabkiisa kamaba mawqif adiga kusoo fiirinayo oo ku miciin bidaayo inaad hoojiso ma aha dalalka islaamka ay gaaladu baabi'inayso waxaa la yaabla dalal kaloo islaam oo la deris aan aynan u dhanqanaynin ka fiirsanay ayago wax u qaban kara xataa bal ay xuduudooday ka xeranayaan taasoo kale marka waxaa weyaan khudlaankaanay soo gelin qofka muslimka ah inaad hoojiso maa gaal kusii dayso cadow ah maxaa kale walaa yakdulhu kasoo horjeedo inaad taad qabato gaalkii u dhiibtada maa a kasoo horjeedo inaad gaal qabtana ka dhicisa ahayd inaad u geyta ma aha maa soo ma garanin walidaalika riwaayo kale waxay ahayd walaa yuslimuhu ay qofka muslimka ah, gaal eh, qofka eh, muslimka ah ninka ninka kale walaalkiisa muslimkaa ah, gaal uma dhiibo inuu dhegta ka qabto u dhiibo ma aha o beecsado wax banaan ma aha soomaalina waxay taqaana ma sanadadan ka hor nacam ilaahayba iyagana markaas waxa weeyaan dhibkii ummadda cuquubadeed dadkii ay gaalada u geeyeen cuquubadoodii waa soo degdegtay waa kusoo degdegtay maa hiya ilaa yani shuhuur ay noqotay ayagii dhanba inay ku dumaan inta dhimana allah sii dudumiye marka waxaa weyaan walaa yakduluhu macnahaasa marka ku jira riwaayada kalena walaa yuslimuhu bay ahayd cadowgiis uma dhiibi qofka muslimka qalad kasta ou leeyahay qalad kasta oo uu leeyahay isagoo muslima in gaal loo dhiibo ma banaano somaydan garan ma banaano waxaa weyaan haddii gaalka uu qalad ka galay muslimka hadduu gaal qalad ka galay nin muslima ku qaadaya qaladka maa in gaalka loo dhiiba ma aha soo ma garan lidalika yani e, e, dadka qaarkood waxay leeyihiin dawladdii baaliban dawlad dhan iyagoo ah waxay ku burbureen hal nin keliya aa soo dhiiba dhiib haday soo dhiibi lahansaan uma burbureen maya inay soo dhiibaan sharci ma ahayn sidaan ay qabaanna haddii ilaahay dartiis ay ku qabaanna insha allahu tacaala nasribaa u dambay doona soo ma garani yani umuurta waxaa lagu miisaamaa sharci ee laguma miisaamo yani cawaadif laguma miisaamo midda kale ninkaan maqaraabadiisa marka ay u dhiibaan gaalada waa muslim hadduu dambi gale muslimiinta ha ku qaadaan maa in loo dhiibo gaal gaalkan inta uu muslimiinta dembi ka gelayo adiga makuu keenaa dartiis ma keenaan bal gaalada markay dhulka muslimiinta dembi ku galaan in lagu qaado xukun waa ka ma ogola madaxweyneyaalkooda soo duulayo u imaanayo waa ogtihiin waxyaabaa marka sacuudiga ay ku sameeyaan markii lasoo qabtaba dembi iyo lagu qabto ee in lagu qaado la damco arrinku wuxuu isu bedela arrin laba wadan ka wada hadlayo marka war gaalka anaga kanama ka xun yahay kana maa ka xun gaalka keenna u ahaa in marka eh, yani xasaano inuu helo xasaano haddii la helayo keenay ahayd inuu helo laakiin hadda in la yidhaha laysku aadayo walidaalika dad culumo sheeganayo diin yani eh, sheeganayo waxaa la yaab le haddana dhahaayo maca dalika eh, in loo dhiibo waa gaalada dadka ay dalbanayso oo muslimiinta ah in ayaga loo dhiiba sababto ada ah shacabkooda dhiigoodii waayo wax ay raadsanayeen weliyi dami waa gaalka marka weliyi dami maadaama uu yahayna in la siiyo waa ninkii dembiga ka gale meelay diinta uga taal ma naqaan meelay diinta uga taal arrintaa idaa ma ognin hadday dhihi lahayn xataa muslimiinta ha xukumaan waxweynay ahaan lahayd laakiin ma dhihin sidaas bal feri marka qaladka ku jira meesha taas marka eed maan waa misaal ina marka lidalika dadkaan ummadan dadkaas misaalay ay noqdeen isla xaqiiqa hadday maalinkaas qofkii ay dhiibi lahaayeen dadkii keena la yirahdo hore ay dhihi lahaayeen yani gaalku maanta waxaa weyaan si fiican wadaadada dhan soo aruuriy udheela qof allaale wax masaajid wax ku akriyo keena noosoo dhiiyo ma loo dhiibaa marka marka dad aan wax la soconi amaa waa munaafiq wamaa nin oo iska marfuuculqalam qalab ah, ninka sidaa dhahay waxyaaba aada loola yaaba in warka uu buush ka dhaho wadankiisa in lasoo xigto oo run loo maleeyo oo la yihah waa kaas madaxweynihii maraykanka waxau leeyahay islaamnimada duulaankuma iyo waxaan duulaan ku ahay dad eh, saa u eg warkaas in la rumaysto nin diin oo wadaaga uu rumaysto de waxaa weeyaan waa wax aada mushkiladeeday leedahay faajir waay cadli ma aha gaal sidiisan u caadilba warkiis maxaa laga rumaysana marka hadalkiisa la rumaysanayo waa maxay markay jugta ku dhacda kii uu yiri wa ee ahay haddaan kirishtaan nahay aan u midowno muslimka xarbi saliibiya aan ku qaadno kaas waa midka runtaana waxaan ku rumaynaynana ilaahay baa marka qur-aanka ku sheegay taas waaan ku rumayna eh, yani baanbaanta ay rabaan in anaga nagu seexiyaan ma aanan ku rumayna walaa yakduluhu ma hoojiyo walaa yaxqiruhu ma xaqiro gaalka in la boombooniyo la weyneyo qofka muslimkaana ah la xaqiro aada ufalxuntaadadka qaar waxaad arkaya dunuubta muslimiinta la weyn kan gaalka ma fiirinayo markaas yani waxa fulaan kada fulaan hebel ka waran waa boqol erey ka dhahaa hebel qof muslim gaalka cudwaanka uu samaynayona waa la daandaansaday kulegaalkii in qiil loo dayo qofkii muslimkaana la yiraahdo intaas oo yani alqaab laga dabageeyo waxaas waxaa weyaan ataqwa alla ka cabsi wahaahunaa halkan waa wayshiiru ilaa sadrii buu ishaaray alaaa miraarin saddex jeer bixasbi mriin min ashari qof bixasbi mriin qof kaafigiis min ashari shar kaafi uga ah an yaxqira akhaahu muslim walaalkiis muslimka inuu xaqira qof intaasoo shar ugu fal maqladadiy dad ummad yani ducaada oo yani wanaag badan leh laga yaaba inay khalad ama laba khalad iyo wax ay leeyihin in maanta hada laleeyahay marka dadka qaarkood fulaan waran laa yusaawi basala basal uma dhigmaa laleeyahay taqiirka intaas la egso muxuu yahay tacqiirka intaas la egoo kale hadda qofka isagana marka dambe qof baa dhihi doona saas ficlan wayna dad dadka saas dhihi jiray ardaydii ay ku dhiirigeliyeen ayaguna sidaas ku yiri markii dambe aljazau min jinsi alcamal bal fiir culamada islaamka markay wax ka hadlaayaan yani xataa waa yar tahay inta ay isticmaaleen fulaan ka waran laa yusaawi bacara inta ay dhaheen in yar wa dadka ay ku dhaheenna dad oo waxay ahayn shibhi zanaadiqa ah dadka ay ku dhaheen ma aan dad kale qofka inaad saa tiraada adii lagu yira war maxaad isku haysaana aada sheegi weyso mas'alo naxur badan leh waa dhibaatadeeday leedahay kulu lmuslimi cala lmuslimi muslim dhammaantiis muslimka kale korkiisa xaraam damuhu ay xaaraamka wamaaluhu maalkiisa iyo cirduhu cirdigiisa akhrajahu muslim wacan qudbata bni malikin marka taqwa haahuna marku leeyahay asalka taqwada ee taqwadu qalbiga munxasir kuma aha qalbiga munxasira kuma aha bal banaanka iska baxa haddii qalbiga taqwa ku jirta jawaarixdiina ficilaa laga arkaya wacan qudbata bni malikin radia allahu canhu qaal kaana rasuulu lahi sal slam rasuulka oo yaquul ina odhanayo allaahuma an laa iga dheeray munkaraati alakhlaaq akhlaaqteeda la inkiro oy dadku nacaan oy dadku inkirayaan sharcigu inkiraayo oo markaas hadashaba lagu leey warkan waa maa muxuu ahay midkaan walacmaali acmaal kuwooda la inkiro ilahu iga dheeray walahwaai waxyaabaha naftu jeclaysata kuwooda la inkiro ilah iga reer waladwaai cudurada cudurada la inkira ilah iga dheeray akhrajahu tirmidiyu wasaxahu lxaakim walafdu lahu akhlaaqda dateeda xun in ilaah laga magan yaa laga qaadana xadiis an ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam laa tumaari alla doodin akhaaka walaalka walaa tumaasixhu hala kaftamin walaa tacidhu ha u yabooyin mawcidan ballan fatukhlifahu marka aada guud yeeshi ood khilaaf ahrajahu tirmidiyu bisanadin fiihi dacfun xadiidkan dacfi baa kusugan sanadkiisana layt bin abi sulaym ayaa ku jira waana nin saduuqun ikhtalata jiddan aada isugu dardarday walam yatamayaz xadiiu xadiikiisana ma sooxmin faturika markaasa laysaga tegay ninkaasmarka xadiika ciladiis waa leyt bn abi sulaym da kaftan kale inuu bataa la diidaa ma ahane nebigu waa kaftami jira caleyhi salaatu wasalaam laakiin ma kaftami jirin ilaa xaq ma ahan dooda walaalka lala doodana ma fiicno sababtoo dooda waxay keenay urgulud iyo cugdad waan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam khaslataani laba arimood laa yajtamicaani kuma kulmaan fii mumini mumin albuklu bakayltinimo iyo wasuu lkhuluq dabecad xumo dabci xumo iyo bukli mumin kuma kulmaan akhrajahu tirmidiy fii sanadihi dacfun ayaa ku sugan oo dacfiga ku suganna waxaa weya waxaa ku jira sadaqat bnu muusa wahuwa daciifun sayi lxifdi bal labaduba inay dagaacad xun yihiin la garanay an abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal slam almustabaani labada iscaayinayo maa qaalaa waxay dhahaan ayay ahaadeen maa wixi qaala ay dhahaan dheh facala albaadii kii bilaaga korkiisa waaye maa lam yactadi hadaanu xadgudbin almadluubu midkii la dulmiyey ahrajahu muslim cayda marka inaan la bilaabin oo ay xun tahay yaa laga qaadana oo haddii cay laba nin ay caytamaan kii cayda bilaabay ayaa waxa meesha lagu sheego dhan qaadanaya haddii uunan xad gudbin kii la caayay dhow laakiin xad gudbo riba lama rabo oo ina min arba riba waxaa kamid a qofku inuu yani eh, eh, ribada min arba riba waxaa kamid ahayd inuu qofka eh, cird lmuslim inuu ribo ku sameeyo وعn abi sirmta radي aلlahu canhu qaal qala rasul lah sl slam man daara qofkii la dhibtamo musliman muslim daarahu llahu ilaahay waa dhibaa isagan qofkii qof muslima dhibo ilaahay waa dhibaa dhibku muxuu noqon karaa cayda muxuu noqon karaa eh, xaq ou lahaa laga dulmiyo muxuu noqon karaa dadka in lagu diro muxuu noqon karaa waa dhib wixi ah oo dhan walidaalika dhibku aada u dhib badan qof muslim in la dhibo khaasatan deris marka u yahay aa laba qofee deriska waa mar walba isla nool hadduu marka midkood dhib badan yahay kan kale dhib unba isaga noolaana lidaalika nabiga caleyhi salatu salaam ninkii u yimid ee nin derisaan leeyaho dhibo markuu yidhi rasuulka calayhi salatu salam wuxuu ku yidhi alaabtaada guriga inta ka bixiso banaanka dhigi markau banaanka dhigaa nin allah ninkaan maxaa ku dhacay hebelaasaa yeele lacanak allah lacanak allah sidii loo lahay yani dhibka marka lacnaduu soo jiidana ninka deriskiisa dhibaya marka iska ilaaliya waman shaaqa musliman muslim qofkii dhibo shaqa allaahu caleyh ilaaha korkiisa dhibaayo akrajahu abu daawuud watirmidi xasanahu waana xadiid xasan laakiin man daara musliman iyo man shaaq waman shaaqa musliman iyagu musliman abu daawuud iyo tirmidi ma aanay werinin ziyaadada marka kuma jirta waan abi darda radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama ina allaha alla yubqidu waa u caroonaya alfaaxisha midka yani fuxshiga badan albadiya ee afdheer ee afka xun afxumaha alfaaxisha midka fuxshiga sameeya dunuubta laga yaeeqsooda faaxisho layaalbadiya ee af xun badiga midka afka xun waay ada dadku saasay u bateen suuqa hadaad aragta ilaa man casamahu llahu maahane hooyadaa waxaas ku sameey aabaha kan ku sameey kada walaashaas aan yeel waxaa weya dadku aad iyo aada afkooda waxuu noqday aad ufaalxuno noqda qof muslimo aan laa-iq ahna kasoo baxaysa oo owankii xataa gaalada ahay qaarkood haddii waxaas banaanka laga sheego qofka yani laga yaabo in la yiraha warseed u hadlaysaa in la oo laga yaaba inaad ka maqashaa ay yartahay inkastoo gaalada dadkooda waaweyn ay afxun yihiin haddana waxaa weyaan markuu afxumoonaayo oo kale waa mar u isqarinayo meelaha shaqooyinka oo kale meelaha dadku isugu yimaado inuu ku afxumoodo waa iska ilaalina sababtuna waxay tahay inuu shaqadiisa dhameeyo diida shaqada ayaan loo ogolayn afxumada noocaas oo kale annaga waxaa weya dadadaan xuduud lahay inaan banoqono nin weyn oo lixdan jiro sida u caytamaayo aada arkaysaa nasal llahi salaam waa in marka waxaas la bedelo ilmihii maxuu noqona marka lixdan jir saa hadlaa markii la arko marka ilaahay faaxishka bediga afdheeraha ah, waa necab yahay afka xun akrajah tirmidiy walahu min xadiidi ibni mascuudin rafacahu waa kor yeelay nebigu kor yeelay laysa almuminu muminka maaha bidacaani mid dadka duris badan wala lacaani ma aha mid lacnad badanna maaha oo allah kugu taalbadsanayo lacnada kugu dhac midda duris badanna maa maanta dhankii soo mara wax ka sheegayo wala lfaaxisho mid faaxisho dembi foolxun ku kacayana xafna ma aha waxasanahu wasaxaahu xaakim xasaniye xaakimka saxeeheeda rajaxa daara qudni waqfan daara qudnigana mawquuf yaabuu rajaxay xadiidku waa xasan marfuuc ahaan xasan wacan caaishata radia allahu canha qaalat sababto ah wixi ay kasbadeen way gaareenb iska dhaayag ilaahay u dhaaf yarxamuk qofka amwaada marka qofka dhintay meydka ah, laba waay haddii isagoo dhintay haddana bacdahu asar ka haray asar ka haray oo ummadda dhib u ah hadduu jiro asar isaga ka haray oo ummadda dhib u ah hadduu jiro iyadoo ummadda loo naseexeynaa ayaa laleeyahay waxaan waa iska jira taa iyadoo lama diidaha lidalika dad badan oo dhintayba haddaad arkaysaa in marka ama culamadu radinayaan ama wax dhahayaan sababtuna waxay tahay nasiixa liajli waxaa weya annusxu qofka waxuu leeyahay muslimka annusxu likulli muslim si nebiga uu jariilka oo mubaayaco laakiin haddii shaksiyadiisu aynan dadka hadda dhib ku haynin shaksiyadiisa dhib kuma hayso kitaab ou qoray cajal ou duubay dadka dhib kuma hayo inaad marka iskaga faakihaysato marka beri waxaa jiri jir nin hebel la yiraah oo saas ahaan jiray oo kan ahay taas lama rabo dembi asiga alla ka dhexeeya udaa waana gaari ilaahaysa lama rabaa akrajahu lbuhaariy an xudayfata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal l salam laa yakulu ljanata jannada ma galo kataatun mid dad isku dirdira a jannada ma galo muttafaqun caleyh kataad waa midka dadka warka isaga qaado si dadka u dhexdooda u kala fasaadiyo wacan anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuul lah sal l slam man kafa gadabahu caradiisa qofkii celiyo kafa allaahu canhu ilaahay baa ka ceshanaa xaggiisa cadaabah cadaabkiisa akrajahu abaraaniyu filos buu kusoo saaray xadii saxiixa w xadiikaa anasna waa weriye abi yaclaa musnadkiisa ku jira duulaadina waa weriye waxaa weeyaan ninkii caradiisa oo kadmu lkayd ilaahay dadka mutaqiinta awsaaftooda ka tilmaamay waalkaadimiina alkayda marka in carada la demiyo adoo awoodo inaad caradii socodsiiso haddaad demaysid ilahay cadaabkiisa waa kaa haysanaya walahu shaahidun min xadiis ibni cumar cinda bni abi dunya wacan abi bakrin sidiiq radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama laa yadkhulu ljanata jannada ma gala ibun ibun mid khaayaanoola ah sibun waxaa weyan waa khadaac khiyaanada badan oo dadka mar walba khayaanayo walaa bakiiluna jannada ma galo walaa sayi lmalakati milkintiisu miday xuntaana jannada ma galo sayi lmalaka laba macnaa ku jiro mid milkintiisu xun almalaka oo ficl milk macnaheedana waxaa weya nin dadka uu addoommada uu leeyahay aan u naxariisanayni xoolaha uu leeyahay uma naxariisto kaas way maa sayi lmalaka waxaa kaloo laga wadi karaa sayi tasaruf nin tasarufkiisu ou aad u xun yahay jannada ma galo oo dabeecadiisu xun tahay oo dadka si xun ula dhaqmo labadaas macnaa ku jira akrajahu tirmidiy wafaraqahu waa kala geeyey xadiiteyni iyagoo laba xadiis ah wa fii isnaadina dacfun baa ku sugnay xadiidku marka waa daciif oo sanadkiisa waxaa ku jira farqad ibni yacquub astabkiy ayaa ku jira waana daciif waan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu lahi sal l ly slam man tasamaca qofkii ismaqashiya xadiisa qawmin dad warkood dad sheekadood ninkii ismaqmaqashiiyo walxaal hum iyaga oo kaarihuuna dhibsanaayo lahu isaga nacayaan suba waxaa lagu shubaa fii udunaya labadiisa dhagood alaanu ku rasaas la dhalaaliyey ywma alqiyaamati maalinta qiyaam qiyaamo yani arasaasa rasaasta akhrajahu lbuhaariy ninkii dad warkood aani dad aan rabin say isaga inuu maqlo warkooda ninkii dhegaysto waxaa looga shubaa rasaas la dhalaaliyey dhegta looga shubaa waxaa laga qaadaya ina marka dembi weyn inay tahay kabiiro inay tahay dad adiga warkaa dad adiga aan ku rabin inaad warkaa warkooda dhegdhegaysato laba qolaba marka meeshaan dadka jawaasiista ah oo yani dadka muslimiinta jaajuushaya ah oo akhbaarta meelaas dhegeysanay si ay dadka u kala fasaadiyaan xaalkooda jaasuuska ko namaam dadka isku dardarayo yani mushkilada namiimnimada hadda waxayba gaartayba dadkii dalabatulcilmiga inay sajiye u noqoteen walciyaadu bilah darsigan darsi u dhegeysana wixii lagu sheegay qaybta oo isleeya leeyahay allale hadii ninka hebel layraa loo geeyo calaaqadii waa xumaanaysa qaybtaasoo qaada qofa u geyna kii kalena waxaa laga yaaba tasaruf xumadiisa inuusan iska hubsanine meeshaas marka uu ku dhaqaaqo marka tasaruf oo bilaabo halkaa dadka fasaadaya marka dhexdeeda marka waa namiimnimo shaydaanka xukumoodsiinana ilahay ugu dhawaanay oo wuxuu ku le war aday diintaad difaacay ninkan qaladka uu sheegaya ummadda looga digi doonaay min baab aljarxi watacdiil waa dhaqaaqa socow kuleeh arrintaasna ma ah min baab aljarxi watacdiile bal anta muciinun lishaydaani shaydaanad u kaalmeeya ibn lqayim kitaabkiisa tafsiiru suurati lmucawidateyn dadka noocaasoo kale waa ku sheegaa waxaa kaloo tilmaamo ibnu naasirdiin dimashqi muqadamada kitaabkiisa araddulwaasirka waa inuu shaydaan inuu kuu qurxiyaa laga yaaba uu ku yiraa hada min baabi iljarxi waad iska dhex dabaalata waana saas hadda haddaad weydiisay tiraa warniyo adiga maxaad ka faa'iideysaa maxaad ka faa'iideysaa inaad hadalkan qaaddo ood hebel u geyso waxaan ka faa'iida in xaqa in xaqa la sugo waayo kuleeya oo baatilkana la radiyo maa anaga isku naxariisano kuleeyahay Eh, taasoo kale marka qalad meel cidlaab ninkaas laf cidlaab toodin ku haya xaqiiqadana jarxi tacdiil kama wadee hebel iyo hebel sa isuu dhici lahaayeen ka shaqeynay aqaqadaqoladaasa eh. ku dhaca dadka iyadana sideeda waxaa kaloo jirto waxaa badanaa dadka iska bade acraabta u badan dadka reer baadiyaha dadka iska badwiyiinta reer baadiyaha ayagu waxaa laba ilaa sheekaysanaysa u imaanaa dhegta iska soo gashaa iska dhegeysana taas iyaduna ma fiicno ayb hadda marka dabciga hadda dadka dadkii badwiyiinta ah ee ka tiro batay magaaladan waxaad arkay marka laba qof oo sheekaysanaysa nin magaalada xataa muddo badan joogo duruus wax ka dhegeysanaya dadka iska soo gashana war dadkaan maku dhibsanayaan ma oga mushkilo waay aada iyo aada u badan qofkii marka wuxuu sugaa in la yidhaha warni sheekan haysanayo naga tag ma inuu sugeeda wax garta wa qofka oo wax fahmi karo mushkila aad fara badan waa inta badanna hadda weyaan meelo badan oon arkayna dadka soomaalida ku badanta arintaas dad layska soo ag istaago waxaa dadka kale nin uusan aqoonin haduu soo ag istaago muxuu kusoo ag istaago islim dadkan dhibaatada inagana noo keenta maalaayacniga nagu badan xusni islaam ilmari tarkuhu maa laa yacniihu wax maalaayacni oo daba jooga marka maxaa la sheegay inuu ag istaago nin walba labadii meel ku sheekaysana inuu og istaago si u ogaado waxa la sheegay mushkilada hadduu shaqo lahaa lahay oo ninka baagamuuddo uusan ahaa lahayn waa ku yaraalay baxaan laakin dadka dalabatulcilmi dalabulcilmi baa u yaalaba inay ku mashquulaan laga rabaa ay markaa mashquulaan waan anas radi allahu canhu qaala qaala rasul la sal slam duubaa laan janaada usugnaatay liman qof shaqalahu caybuhu ceebtiisu ay mashquuliso can cuyuubi naasi dadka ceegooda ay ka mashquuliso akhrajahu lbazaar biisnaadin xasanin xadiidkanu waa daciif aada weliba daciif u yahay naam shawaahidda uu leeyahayna kulligeed oo aaday daciif u tahay ciraaqi sida uu sheegay xadiidkan marka saas uu daciif ku yahay xadiis dacfigiis laakiin macnihiisu dabcan waa saxiix qofku inuu ceebtiis ku mashquulo oo aataar badan oo nooca kusoo aroortana waa jirtaa wacan ibni cumar radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu sal l slam man tacaadama fii nafsihi nafsadiisa dhexdeeda qofkii iskula weynaado waktaala ku faajeertamo fii mishyatihi habsocodkiisana ku kibro isku kibriyo laqiya allaha allaw la kulmaa huwa caleyhi kadbaanu alla asagoo u caraysa akhrajahu alxaakim warijaaluhu tiqaatun xadiidkan waa saxiix adab lmufradkuna bukhaari ku wariyey sidoo kale wacan sahli bni sacdin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu sal l slam alcajalatu degdega min ashayaanibu ka ahaada shayaan degdegu shaydaanu ka ahaay marka degdega lama rabo inuu fudayd badan yahay oo umuuraha aanu ka fiirsanaynin ma aha akrajahu tirmidiy wa qaala buu yiri walidaalika wuxuu ku ziyaadiyey weliba alanaatu min allaahi ayaa ku jirta alanaatu kaadsiimadana deganaantana min allahi ka ahay marka inaan la fududaanin oo yani qof inuu deganaado umuurihiisa ka fakaro ka tas laga tashto an caaishaa radia allahu anha qaalat qaala rasuul lah sal l slam ashu'mu baaska baasaysigu suu lquluqi dabeecad xun waa akhrajahu axmedu fii sanadihi dacfun baa kusugan xadiidkan sidau sheega waa daciif duruq kalena waa ku yimid laakin kulligeed aaba daciif ciraaqi baana daciifiyo xadiidun laa yasixu buu yii waan abi darda radia allahu canhu qaal qaala rasul la sal l slam ina allacaaniina kuwa lacnada badan laa yakunuuna ma ahaanayan shufacaa kuwa shafeecayo maalinta qiyaama muminiinta shafeecaysa iyaguma ka mid noqonayaan walaa shuhadaa markhaatiyaalna ma noqonayaan yawma alqiyaamati axrajahu muslim ka lacnada in laiska ilaaliyo isku soo duubduub qofka lacnada badan akhyaar ma aha an mucaadi bni jabalin radia allahu canhu qaal qaala rasul lah sal slam man cayara akhaahu walaalkiis qofkii ku cadaaya bidembin dembi lam yamut ma dhimanayo xataa yacmalahu ilaa uu dembigaasna ka sameeyo waa lagu imtixaanaya ahrajahu tirmidiy waxasanahu wasanaduhu munqaicun xadiidka sanadkiisa waa mawduuc fiihi khaalid ibnu macdaan ayaa ku jiro khaalid ibnu macdaan ayaa ku jiro ninkaasna waxa weya mucaad ma soo haleelin oo ma soo gaarin waxaa kaloo ku jira xadiidka maxamed ibnu xasan alhamdaaniyu waana kadaab ninkaas labadaa ciloole inqidaac iyo nin kadaabo sanadkiisa dhex fadhiya laakiin in dadka dembi lagu ceebeeyo ma aha haddaa adugu ku ceebaysana ilaahay waa awooda inuu kuu kalifay taasoo kale waan bahz bni catiibin can abihi can jadihi qaal qaala rasuulu lahi sal slam weylun weylun waadi naareed liladii kiiba u sugnaaday yuxadiu sheekaynaayo fayakdibu been sheegaayo liyadxika bihi lqawma si uu dadka uga qosolsiiyo ayb weylun lahu uma weylun lahu halaaga usugnaada halaaga usugnaada waadi naareed ba usugnaada arajahu alaaatu waisnaaduhu qawiyun xadiikan xadii xasan tirmidina ayaa xasaniye waxaa laga qaadanaa dadka dadka majaajilada u dhigo oo ka qosol siiyo waxa ay sheegayaanna baan ay badanaa dadka majaajilada sameeyo baan unbay sheegayaan wax aysan ahayn beentay isku matalaan yay dadka uga qosol siiyaan dadkaas marka waxay tacbaayaan waadi naareen bay tacbanaya kuwaana iyagan hadda raayaalka wax ka xayeysiinayo oo dadka ka qosol siinayo oo wax aan jirin oo meeshaasaa layga haaya iyo halkaas xanuunaysa kasoo gelayan baabkan atar yani dadkiiba hadda waxay iska noqdaan wax la qaniino cunto unbaa laga fekeran qofkii yiraa xuntaas adiga waxaanaad ka hadlaysa wax ka weyn lasame la sameeyaay ruuxaan waa dembi weyn oo kabiira ah. wax weyn wax ka weyn la sameey waxaan oo basiidka ma adig ka hadle hadda taasoo dadka ku fudu ayaa ku baadantay waxaa weye dunuub waaweyn ay dadkii ay le wax fudud wa say wax fudud ku tahay ilaahay baaba waa weyn yihiin dhahayd iyo rasuulkiisa aleyh salatu salaam wacan anasin radia allahu canhu can nabiy sal slam qaal kafaaratu man irtabtahu qofkaad xamatay kafaaradiisa an tastakfira lahu inaad ilaahay dambi dhaaf uweydiiso waay rawahu xaari ibnu abi usaamata xaari almuxaasiri bisanadin daciifin bau ku wariyey bal sanadku waa mawduuc fiihi cambasat bn cabdiraxmaan alqurashi ayaa ku jiro wa kaana yadacu xadiia xadii ayuu dejin jir adiku wadaac saasuu xadiidku daciif ku yahay waan caaishata radia allahu canha qaala qaala rasuul lah sal slam abqadu rijaali rag kuwa loogu nacayb badanya ilallahi alla xaggiisa alaladu midka dooda badan waa alkhasimu oo dood aadku aad u doono alaladu lkhasimu kan aadka u dooda midka kakan alkhasimu ee dooda badan yani qofku marku dooda badan yaha waxaa la yihaha nin dood badan alidun nin dood badan alaladu lkhasim midka yani dood badan midka doodiisa ay badan tahay daran alaladu u dooda xadiidka waa fiicneed inuu dhaho axrajahu muttafaqun caleyh sababtoo ah bukhaarigu waa weriyey xadiidkan alqurdubi imaam alqurdubi kitaabkiisa mufhimka ee uu ku sharxaayo muslimka oo talkiis almufhim lima ashkala min talkiis kitaabi muslim hadal dheer uu xadiidkan ka bixiyey sharx dheer wuxuuna ku radiyey mutakalimiinta ayuu ku radiyey mutakalimiinta weliba qabo ama dhahayaan qofku waa inuu intuuna soo islaamin ka hor waa inuu soo maro muqadamaad ay kamid tahay dhulka inuu fiiriyo cirka inuu fiiriyo inuu shakiyo inuu shakiyo uma shakigaas uu ka baxo kadib uu soo islaamo haddowna saas yeelan iimaankiisana ansaxaa qoladaas aada u radina waxyaabaa ugu darana uu ka sheegay waxaa kamid ahayd inuu yidhi midkood ayaa waxaa lagu yidhi warnigo adiga madhabkaagan soo ka dhalan maayo awowayaalka iyo aabayaalka inay gaalo noqdaan sababto ah waa dad intay cawaamay ahaayeen hadii layidha cawaamta muqadamaadkan mutakalimiinta ma soo marin ninkaan soo marin iimaankiis ma ansaxan soo ka dhalan mayso awowayaalka inay gaalo yihiin markaasuu yii laa tukasir b yani eh, laa eh, tukasir b aniga haigu badinin haigu yani haigu badinin bikasrati ahli laa tukasirni bikasrati ahli dadka ahlu naarka tira badnaantooda aniga haygula murmayni waxaa ujeedaa yani kufaar waayo ka wadaa marka hadday kufaaru yihiinna tira badnaantooda aniga haygula doodin leeyahay baabu tarkiibi fi makaarimi alahlaaqi baabu tarkiibi isku boorin laysku booriyo laysjeclaysiy fi makaarimi alahlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan yo can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam calaykum bisidqi run ogaada calaykum waxaad ogaataan bisidqi run calaykum bisidqi run ogaada oo ku dadaala runta fa ina sidqa runta yahdii ila albiri khayrka ayuu hanuuninaysaa qof waina albira khayrkuna yahdii ila ljannati jannada ayuu dadku hanuuninaya wamaa yazaalu rajulu ninka zuuli maa yasduq inuu run sheegayo yataxara sidqa runtana uu ku dadaalaya xataa yuktaba cind allah ilaa ilahay looga qoro sidiiqan run badane sidiiqna adaa darajada nebinimada ku xigta nebiyada ku xigta waiyaakum iska ilaaliya idinka nafya shaydaani walkadiba beenta fa ina beenta yahdii ila lfujuuri dhaaca ka bax ayay ku hanuuninaysaa qof waina alfujuurana yahdii ila naari naar ayuu qofka ku hanuuninayaa wamaa yazaalu rajulu qofka ka duuli maa yakdib inuu been sheegayo yataxara lkadibana uu ku dadaalayo xataa yabtaba cinda allahi kadaaban ilaa ilahay kadaab looga qoro kadaabkuna waxaa weyaan waa lacnad allah korkiisa ah falacnatullahi cala lkaadibiin lacnada ilahay baa kadaabka korkiisa muttafaqun caleyh halkan marka waxaa laga qaadanayaa qofka dembigu inuu bilaababa inaysan fiicnayn inuunan bilaabinba inay tahay hadduu bilaabo wuxuu ku noqonaa dembigaas mid sifa wasfiya bu unoqonaa haddaad wanaagga bilawdo oo tartiib tartiib u bilawdana marka dambe nin wanaagaas ku sifaysan oo tilmaan looga dhigaad ba noqonaysaa marka inaan la fududaysanin dembiga halka mar la gelaayo iyo inaan la yaraysanin wanaagga halka mar la sameynayo waan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula lahi sal slam qaal iyaakum wadanna malada iska ilaaliya fainama nakdib alxadiid muttafaqun caleyh waa soo mar waa soo marnay an abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu qaal qaala rasuul lah sal l slam iyaakum iska ilaaliy waljuluusa biduruqaati jidadka fadhigooda qaaluu waxaa dha ya rasuul allah maa lanaa buddun kama maarano min majaalisina fadhigeenaas fadhiyadeenaas kama maarano nataxadau fiiha ku sheekaysana qaala wuxuu yihi famaa idaa abeytum hadaa diidaan faacbu ariiqa xaqahu ariiqa jidkiisa siiya qaaluu wamaa xaquhu ariiqa waama xaqiisay dheheen qaala kadulbasar aragoo la laabo wakaful dhibka oo la celiyo waraddu salaami salaanta oo la radiyo walamru bilmacruuf macruufka oo laysfaro nahyu can ilmunkar muttafaqun caleyh wacan mucaawiyata radia allahu canhu qaal qaala rasuul lah sal slam man yurid illaahu bihi khayran qofkao alla khayr la doono yufaqihu fi diini diinka fahamsiiyaa muttafaqun caleyh marka waxaa ninkii maalka iyo madaxtinimada in laga muhiimsan yahay xadiidkan laga qaadana mafhuumka xadiidkuna waxaa weeyaan ninkaunan ilaahay diin fahamsiinin khayr inuusan la doonin ilahay xadiiska mafhuumkiisa waa kaas marka muttafaqun calayhi can abi darda radia allahu canhu qaal qaala rasul lah sal l slam maa min shayin shay ma jiro fi lmiisaani miisaanka dhexdiisa afqalu ka culays badan min xusni lkhuluq dabeecad wanaag akhrajahu abu daawuuda watirmidiy wasaxaxahu wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuul sal l slam alxayaau min aliimaani xshaas iimaanku ka mid yahay muttafaqu caleyh daxshoodku iimaanku kamid yahay waana baacidka keeno inuu qofku ilaahay ka cabsado xishoodka marka shidaalka xishoodkaama xishoodkaani asbaabta uu ku imaanayo waama asbaabta xishoodka waxaa kamid a nicmada ilaahay inaad aragto maqaamu maqaamu nadar ilaa nicma nicmada ilaahay inaad fiiriso haddaad nicmada ilaahay fiiriso ood aragto inaad nicmadii ka gaabinayso adiga xishoodaa meesha kasoo baxay soo maa ko xishoodka wuxuu ka imaada cadamada ilaahay weynaanta ilahay inaad fiiriso markaad cadamada ilaahay ku baraarugto xaalad meeshaas waxaa ka soo baxayso war ilaah sidaa u weyn adiga ku abuuri muxuu ku abuur inaad ka xishooto allah sidaa u weyn adigina aada macaasi ku muqaabalaynayso halkaas maxaa ka imaanaya marka xaalad xishood abaa ka imaanaysa wahaa kada waxyaabahaas iyo waxyaaba kaloo badan yuu ku yimaada waxaan aada uga hadlay alimaam lmarwazi tacdiimu qadri sala kitaabkiisa juska labaad markau sharxayo xadiidka xishoodka markuu ka hadlayo an abi mascuudin cuqbata bni camrin albadriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal l slam ina mima adraka naas dadku waxay soo gaareen min kalaami nubuwati luulaa ay kasoo gaareen nubuwadii hore kalaamkeeda idaa lam tastaxi haddaadan xishoonayn fasnac maa shita waxaad doonta samay axrajahu lbukhaariyu macnaa waxaa weyaan ninkaan xishoonaynin wax allaale waxuu doono sameeyaa an abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuul lah sal slam almu'min lqawiyu muminka xooga badan iimaankiisu xooga badan yahay xooga jismiga kan iimaaniga isku leh w abcan khayru maa khayr badan yahay axabu ilallah looga jacayl badan yahay min almumin daciifi muminka daciifka ah wa fii kullin khayrun mid kastaa khayr baa ku sugan mar haddii iimaan jiraba yaxris calaa maa yanfacuka wax ku anfacayo ku dadaal wastacin bilah ilaah kaalmo weydiisa walaa tacjaz ha caajizin ir marka meesha dadaal ko dadaalkaaga isku halaynaya shuuci oo kale ha noqonine intaad dadaashid ilaahu igarab qabana dheh wastacin bilah walaa tacjaz ha wahsanin cajziga wahsigaa laga wadaa iska wahsanin meel dhexaa kasoo harin wain asaabaka shayn haduu ku asiibo falaa taqul hadhihin low anii facaltu ka low anii facaltu haddaan samayn lahaa waxaas kaana kada wakada ahaan lahaa walaakin qulna qadar allahu ilahay baa qadara maa shaa facal waxuu doona ilaahay waa sameeya faina low taftaxu camal shaydaan maxaa low camal shaydaan bay furtaa akhrajahu muslim ayaa soo saaray marka lowdaan la diidayo waa waa midka qadarka lagu mucaaradayo lowda ufiirsa lowda qadarka looga hor imaanayo midda la diidayo amaa low allaba waa ku dhawaaqay nebigana waa xadiidkiisa waa ku jirtaa marka sideedaba low low sideeda uma dembi uma aha laakiin marka lagu mucaaradaynayo qadarka dembig waxay noqona mid laga jeexo wacan ciyaad bni xumaarin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lah sal ly slam in allaha waxaa elaya alla ii waxyooday an tawaadacuu inaa isu tawaaducdaan xataa laa yabqiya si aan ugu gardaroonin axadun mid calaa axadin kan kale ilaa aanu midkiin mid eh, kale aanu ku gardaroonin walaa yafqara aanu u faanin axadun mid calaa axadin mid korkiis uusan ku faanin akhrajahu muslim aanfaanka iyo gardarada isqaaqaadka inaan la rabin waan abi darda radi allahu anhu qaal radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal man radda qofkii celiyo can cirdi akhiihi walaalkiis cirdigiisa bilgaybi isagoo maqan celiyo walaalkiis maqan oo laxamana war ka jooga ninkaas saas maahan ka jooga celiyo radd allahu ilahna asagana celino can wejhi wejigiisa xaggiisa annaara buu ka celiyaya yawma alqiyaamati akhrajahu tirmidiy xasanahu waana xadiis xasana shawaahid buu leeyahy arrintaana dad ka yaraatay iyada laftirkeeda waa laysugu kaalmeeya cirdiga lagu sii tuntan in la yiraa naga dhaaf waxaan nimayo ugu yaraan qofka inuu yiraa daa qofkaan ka jooji qof mumin oo fiican waay hada haddii qofka u sidaa arkana dabaaba ku dhibsana markalaakiin inu asaga ku dhibsadaa fiican intaad la wadi dadka weliba marka culamada waaweyn oo laga amar qaadanayo iyo yayna ku fiican tahay tan inay dhaqan geliyaan hadii ninka caalimka qof marku saa samayna ka celiyo ka celiyo ka celiyo majliskii beri waxau noqonaa majlis nadiifka ah waxaas oo kale laakiin haddii majaalistiiba ay noqoto kaalay majliskan soo fariisanaynaa oo yani sida shucba uu dhihi jiro kale la layihaha tacaaluu eh, naktaabu lilaahi saaca ilahay dartiisaan saacad waxu xamanaynaa ka shucba iyo ragga isla xamanaayo oo jarhiga tacdiilka iyo ka hadlaa rag aima waaweyn waa nago kale ma aha midda kale iyagu marka iyagoo sidaas haddana waxaad arkaysaa inaysan jeclaa jirin inay kuxadgudbaan dadka cirdigooda ee dantaa geysa middaan waxaad arkay iyagoo dadka qof kale qof kale cirdigiis ka celinaya waa arkaysaa hadda waxaa weya da dadkaas midda kale dadka ay jarxinayaan iyo de waxba waa wa wa waa wax marka asbaabteeda ay taallo oo lahaba markaas dabcan oo macnuhu uu yahay yani in diin iyo axkaam baa ku xiran laakiin nin hadda aan diinna ku xirnayn qofka weydiinaana qof wax ka akrisanaana aan ahayn layskana ogyahay majliskii laysugu yimaado hebel ka warrama la latay sheekayso masxigii ka baxaa taasoo kale ma fiicno wali axmeda min xadiidi asmaa binti abi bakrin asmaa binti yaziid naxwuhu xadiid asmaa bint yaziid naxwuhu waan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasul la sal slam maa naqasat sadaqatu sadaqa ma nuqsaanaysa min maalin maal wamaa zaada allahu ilaahay ma kordhiye cabdan adoon bicafin cafwi uguma kordhiye ilaa cidan sharaf maaha wamaa tawaadaca axadun axad uma tawaaduco lilahi ilahay dartii uma tawaaduco ilaa rafacahu ila ilahi waa koryeer akhrajahu muslim wacan cabdillahi bni salaamin radia allahu canhu qaal qaala rasul la sal slam yaa ayuha naas dadow abshu salaama salaamta faafiya wasilu larxaama xanka xiriiriya waaطcimu dacaama dacaamkana quudiya masaakiinta waxsiiya wasalluu bileyli habeenkana tukada wanaasi niyaamun dadka hurda tadkhulu ljanata jannadaad gelaysaan bisalaamin idinkoo nabad galay akhrajahu tirmidiy wasaxaxahu xadiidkan waa xadiis saxeexa waxaa laga qaadana qaraabo xiriirinta iyo laysku boorina salaantoo la faafiyo iyo dadka oo la quudiya iyo habeenkao salaatuleylka la tukaday waan tamiimi daariyi radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sal l slam addiinu nasixa diinku waa nasixo daacadnimo waa diinta daacadnimo layskula qaliya alaaan saddex jeer buu yii qulnaa liman yay u yahay baan dhahna yaa rasuul allah qaala lilaahi bu uyahy walikitaabihi bu uyahy walirasuulihi bu uyahy waliamati lmuslimiina bu uyahy caamatahi akhrajahu muslim xadiidkaana tafsiirka waxaa saaray marwazi tacdiimu qadri salaadka tacdiimu qadri salaa iyo sidoo kale muslimkana sharax fiican buu ku dhigay waan abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuul lah sal slam aktaru maa shay kan ugu badan yudkilu ljanata jannada geliyo qofka taqwalahi alla ka cabsi waayo xusnu lkhulq ee dabeecad wanaag akhrajahu tirmidiy wasaxahu xaakim waa xadii xasan wacanhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam inakum idinku laa tasacuuna naasa dadku ma ku deeqaysaan biamwaalikum maalayaalkiina walaakin liyasacahum ha deeqo minkum idinka xaggiina ha idinka deeqo basdulwajhi waji furfurnaan waxusnu lkhuluqi iyo dabeecad wanaag akraja abu yacla صaxaabu xaakim xadiidkan aad buu daciif yahay sanadkiisa cabdulahi bni saciid almaqburi baa ku jira waana matruuk cabdulahi bni saciid almaqburi baa ku jira maaha saciid bn abi saciid almaqburi maaha cabdulahi bni saciidkaas baa ku jira waana matruuk wacanhu qaal qaala rasuul lah sal slam almu'minu muminka miraatu lmumini muminka kale miraayadiisa waay akhrajahu abu daawuud biisnaadin xasan waxaa weyaan miraayada qofka markuu isku feeriyo wejigiisa intuu arko ayuu istoostoosiyaa de muminka muminka kale waa la taliyaa oo wanaagiisa kab warnigo meeshaas waa ku liidataa iska kab warnigo meeshaas waa ku fiicantaa ku dadaal buu dhahaa akrajahu abu daawuud biisnaadin xasan wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasul lah sal l slam almuminu muminka aladii yukhaaliqu naasa dadka dheehayo oo dadka dhexgalayo wayasbiru ku sabra calaa adaahum dhibkooda khayrun waa ka khayr badan yahay laa yuqaaridu naasa dadka aan dhexgelaynin walaa yasbiru calaa adaahum dhibkoodan aan ku sabrayn akhrajahu ibnu maaja isnaadin xasan oo cinda tirmidiyi buu ku sugan yahay ama iyuu ahaaday ilaa anahu lam yusami saxaabiya saxaabigu ma magacaabin fi tirmidi xadiidkan waxaa laga qaadanaa huldadu inay fiican tahay huldada dadka in la dhex galo oo lagu dhex jiro oo wanaagga loo sheego xumaanta laga reebo oo dhibkoodana lagu sabro a inay wanaagsantaha hadii la heli karo hadaynan taas suuroobaynin ilaa in diinkaagu ou dhibaato weyn ay gaarta ma ahani haddaynan taasi suuroobi karin hadda markaas cusladaa fiican dadka in laga dheeraado saasay ukala fiican yahi hadba midkii fiican baana lagu dhaqmeeya lidaalika dadka intay cuslo sameeyaan duurka iska galo halkaasaan didadkaan ilaahay kusoo caabudaynaa dhahaaya ee ama khalaawada la layaha meelaha qaarkood laga dhan sameynayaan waa khaldan yihiin sababtaa jumcana ma tukanayaan jamaacana ma oogayaan waxaas marka lama rabo khulqadaa fiican marka marka fidnada hadday dabcan dhacdo oo meela diintaaga ku badbaadsato aada weysana de markaas inaad ka cararto nebigaa faray sala allahu alayh wasalam laakiin adaa dadkii xakamay karo oo khayr u sheegi karo khayrkaaga ku biirin karo inaad ka cararto ma aha can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal ly salam allaahuma ya allahu allow axsanta khalqii hab abuuristeeda waad wanaajisay abuuristeydii waa wanaajisay faxasin ilaahu wanaaji khuluqii dabeecadeydana wanaaji rawahu axmed wasaxa ibn xibaan saas idinma dhigin allahuma ya allahu allow kamaa xasanta saad u wanaajisa khalqiga abuuristeyda faxasin wanaaji khulqii dabeecdeyda rawaahu axmed wasaxa ibn xibaan marka dabeecad wanaaga xataa nebigu ilaahay buu weydiisan jiray bilah tawfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamedin ali raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu waxaan sugaya kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniyi raximah llah baabu dikri dikriga ay u baab yahay iyo ducaai iyo ducada ducada dikriga iyo ducada fadaaisha kusoo aroortay iyo iyo baabkan u dikrigana waa in alla la sheego subxaana watacaala culamada waxay dhahaan dikrigu waa ka caamsan yahay carabka keliya wax looga dhawaaqo uu ka caamsan yahay dikrigu qad yakunu bilqalbi waqad yakunu billisaan carabka waa laga dikriyaa qalbigana ilaahi waa laga xusaa intaasna midka ugu fiicanna waa midka labada la kulmiyo oo qalbigana ilaahay in laga xuso lisaankana ilaahay in laga sheego labadaasin in lala yimaado labadooda hadii lasii sheego kan qalbiga ayaa weyn midka lisaanka iyo midka qalbiga kan qalbiga ayaa weyn sababtoo ah ilaahay hadaad qalbiga ka xusuusan tahay ee arrintaas waxay noqone macaasidii iyo in yani ay wiqaayo iyo kahortag ay kaaga noqone maaa qofka markuu macsida sameynaayo waa jaahil ilaahay baa ka maqan qalbigiisa ilaahay subxaana watacaala yani qalbigiisa cadamada allah ka maqan saa darteed marka macsida uu ku dhiirana ilaahayna waa kale inama tawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna suua bijahaalatin qof markuu dembigu sameynayo waa jaahil nabiga aleyh salaatu salaam waa ka yiri laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin xaalada uu zinaysana iimaankii aa ka maqan qalbigi oo islaamnimadii ku harayso iimaankia tegaya siday culamada qaarkood ku macnayaan xadiidkaas marka dikrigu saas uga caamsan yaha marka jawaarixdana dikrigu waa noqdaa salaada waa dikri maxaa yeelay marka waktiga u galo ilaahay baa la xusuusanaa cibaadaa lagu xasuusanaa waa labadaba looga kulmay haddii labada midkood in la sameeyo ay noqotana kan qalbiga in lagu dadaayo oo maxaa yeele midka lisaanka haddaad alla ka xusto qalbigiina uu maqan yahay xuskaasi ma miro dhal weyn ma ah inkastoo isaga laftirkiisa ou dhaamo wax la-aan qofaan qalbigan ilaahay ka xuseyn lisaankan ilaahay ka sheegin waa u dhaamaa ducada xaqiiqadeedana ducada xaqiiqadeeda culamada waxay dhahaan qofka inuu muujiyo yani baahi ilaahi subxaana watacaala inuu uqabo waa inuu muujiyo oo inaad alla adi aa u baahan tahay inaad muujisid oo aad tadallul iyo tabaruc aa ku muujisid xaqiiqat ducaa waa sidqu liltijaa ila allah yani ilaahi subxaana watacaala ku tiirsiga lagu tiirsanayo in laga run sheego ducadii iyadana marka waa taasa ducada laftirkeeda dikriga way kamid tahay laakiin dhinac kale marka laga feeriyo dikriga iyo ducada labadooda kee fadli badan hadii la dhaho dikriga aan ducada ku jirin ayaa fadli badan maxaa xadiiska qaar ayaa soo aroortay masalan qur-aan akriska oo kale uu ka fadli badan yahay ducada aad adiga ilaahay baryada aad samaynaysa aaaarta ama axaadiista qaarna waxay soo aroortay ninkii aniga dikrigeyga oo ka mashquuliya baryaheyga waxa uu rabo ka fiican baan siinaya inuu ilaahay subxaana watacaala marka haddii adiga ducadii aada ulaba mashquulsha alla xus keliya ilahay asaa ku og waxa aada rabtoo ku siinafawaaida dikriga iyo ducada fawaaida dikriga ninkii rabana kitaabka ibnulqayim oo qoray ee layra alwaabil sayib raximka allah alwaabilu sayib ayuu ka feerinaa kitaab aada u qiimo badan waayo halkaas ayaana aada loogu faahfaahiy ilaa iyo boqolaal faa-iido ama fadli oo dikriga uu leeyahay ay ibnulqayim ku cadiyay halkaas culamada marka dikriga aaday muhiimad weyn usiyaan sida uu muhiimka u yahay siduu alla u yiri yaa ayuha aladiina aamanu idkuru llaha dikran kasiiraa dikrigaas kutubay culamada ka alifeen dadka ka alifeen waxaa kamid a ah alimaam nawowi kitaab adkaar ayuu leeyahay waqablahuna ibn sunni camal lyawmi walleyl iyo nasaa sidoo kale kitaabay ka alifeen sheikh lislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahy kitaab layraa alkelim ayib kitaab layraa ayuu leeyahay kitaabkaas oo aada u qiimo badan culimada qaarna ay saxiixiisa gooni usoo saareen sida sheekh albani oo kale saxiixulkelima dayib iyo qaar iyagu eh, sharxayba kelimu dayib sida badrudiin alcayni raximahullah oo cumdatulqaariga iskale bukhaariga sharxay ninkaasna wou sharxay alcalam lhayib kitaab leera ayuu ku sharxa madbuuca alcalam lhayib bisharxi alkelimi ayiba ah, ah. marka muhimad weyn culamada sii jireen inkaarka waxa loo siinana waxay tahay adkaarta nebiga kasoo aroorto hada waxaa weeyaan adkaa waxaa ku jirto waa waxyi mar hadday waxyi tahay